الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية wuxuu baabu yahay ikhtilaafi ahli alaafaaq jihooyinka ehelkooda iskhilaafkood ayuu baabu yahay ay isku khilaafayaan fi ru'yati aragtida baabkan wuxuu ku saabsan yahay waxay fuqahadu u yaqaanaan ikhtilaafu lmaaalic maaalicda iskhilaafkooda ikhtilaafu lmaaalic waa arrin jirto waaqica culummaduna way isku waafaqsan yihiin ikhtilaafu lmaaalic maaalicda iyo soo bixidda bisha iyo meelaha ay ka soo baxaysa kala duwanaanshaheedu waa waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin laakiin waxaa khilaaf ka jira haddii jihooyinka iyo aafaaqdu kala duwan yihiin laba qolo oo jihooyinkoodu ay kala duwan yihiin mataalicdoodu ay kala duwan yihiin labadaa jiha mid ka mid ah hadday asheegto bishii inay arkeen qolada kale ma ku soomi karaan bimacnaa haddii mataalicdu iskhilaafsan tahay qaarkood qaarka kale aragtida ay bisha arkeen ma ku soomi karaan mase waxaa shardiya inay isku jiha yihiin oo qolo walbo isku jihaa markaa isla soomaayaan xadii axaadiidii aan soo marnay ee nebigu lahaa salى اllahu عalيه waslm suumuu liru'yatih wa afdiruu liru'yatih suumuu liru'yatihi aragtida bisha ku sooma macnaheeduma waxaa waaye qolo walba ama qofku markuu arkaayo jihadaasi uu ka tirsan yahay hala soomaan miya mase dadka muslimiinta meel walbay ku sugan yihiin haddii beled islaamiya laga sheego in bishii laga arkay ma lagu soomaaya masaladaas masale khilaafiya waay bayn alculamaa can quraybi ana uma alfadli bint alxaariث um lfadl bint اlxaariث waa umu ibni cabaas cabdullahi bni cabaas hooyadii waay bacathathu ilaa mucaawiyata bishaam umulfadli bint اlxaariث kurayb bay waxay u dirtay ilaa mucaawiya mucaawiye ayay u dirtay oo bishaami shaam ku sugan qaala wuxuu yidhi faqadimtu shaama shaam ayaan imid faqadaytu xaajatahaa xaajadii umulfadli ayaan guday oon yacnii qabtay wastahalla calaya ramadaan bisha ramadaan ayaana igu dhalatay wa ana bishaami anigoo shaam ku sugan fara'aytu alhilaala bishii waxaan arkay buu yidhi leylata aljumuca habeenkii jimcaha uma qadimtu lmadiinata kadibna magaalada madiine ayaan imid fii aakhiri shahri bisha aakhirkeeda ramadaan aakhirkeeda ayaan madiine imid buu yidhi fasa'alanii cabdullaahi bni cabbaas radia allaahu canhumaa cabdullahi bni cabbaas ayaa i weydiiyey yacni shaam iyo ayuu ka warsaday marka hore uma dakara alhilaala kadibna dayixi ayuu sheegay fa qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas mataa ra'aytum اlhilaala goormaad bisha aragteen faqultu waxaan idhi ra'aynaahu waxaan aragnay leylata اljumuca habeenkii jumcaha ayaan aragnay faqaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas anta ra'ayta adiga miya aragta faqultu waxaan idhi nacam aniga waan arkay wa ra'aahu nnaasu dadkuna way arkeen wa saamuu waa soomeenoo wa saama mucaawiyatu mucaawiyana waa soomeen faqaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas laakinnaa ra'aynaahu leylata sabti laakiin annagu bisha waxaan aragnay habeenkii sabtiga falaa nasaalu ka zuuli mayno nasuumu inaan soomayno xataa nukammila ilaa aan dhammaystirno halaaثiina sodon ow naraahu ama aan bisha aragno faqultu waxaan idhi awalaa taktafii biru'yati mucaawiyata wa sawmi awalaa taktafii mawaadan ku kaaftoomayn biru'yati mucaawiyata wa siyaamih mucaawiye aragtidiisa iyo soomkiisa mawaadan ku kaaftoomayn faqaala wuxuu yidhi laa maya haakadaa amaranaa rasuulu ullah sala allahu calayhi wasalam sidaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaamna na amray buu rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey xadiidkan ma laga qaadanayaa ikhtilaafu lmataalic in la ictibaarinaayo daahirkiisu waa sidaas culimmada qaara waxay u deliishadeen ikhtilaafu almataalic in la ictibaarinayo in la ictibaarinaya macnaheedu waxaa waaye yacnii ikhtilaafu lmataalic waxay keenaysaa inaan qolo aysan la soomin qolada kale hadday bisha arkaan oo ayaga ilaa ay ka arkaan aysan soomayn ama aysan afurayn tacliiqa waxaa ku qoran ikhtalafa ahlulcilmi fii hadihi اlmas'ala culummadu mas'aladan way isku khilaafeen fadahaba jumhuuru ahli اlcilmi ahlulcilmiga badankood waxay ku tageen ilaa annahu laa cibrata biikhtilaafi اlmaطaalic inaysan wax ictibaara lahayn ikhtilaafu lmaطaalic kala duwanaanshaha maطaalicda wax ictibaara ma lahan bay yidhaahdeen liqowlihi salى اllahu عalayhi wasalama sumuu liru'yatih wa afطiruu liru'yatih xadiidkaata deliishadeen wahaadaa caamun xadiidkanna waxay dhaheen waa xadiid caama shaamilun kulminaya lijamiici اlmuslimiina muslimiinta dhammaantood fii kulli makaanin meel walbay ku sugan yihiin meeshay rabaan ha ku sugnaadaan wadahaba cikrimatu wاlqaasim bnu muxamed wاlxanafiyatu wالshaaficiya ilaa annahu yuctabaru in loo ictibaarinayo likulli ahli baladin ahlu baled walba ru'yatuhum aragtidooda in loo ictibaarinayo walaa yalzamuhumruwalaa yalzamuhum ru'yatu hayrihim aysanna laasim ku ahayn aragtida kayrkood ay arka yacni bisha arkeen saasay ayaguna ku tageen lixadiidi quraybin waxayna sidaa u yidhahdeen ama ay cuskadeen waa xadiidka qurayb xadiid qurayb macnaha waa qurayb ibnu cabaas qisadii dhex marta waay waa xadiidulbaab lbaab والصواب قول الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وصديق حسن خان intuba waxay ku tageen qowlkaas walaa yucaariduhu mana mucaaradayo xadiid ibni cabaas qowlkooda xadiid ibni cabaas ka hor imaan maayo xadiid ibni cabaas waa xadiidkee waa isla kii kurayb waay liumuurin arrimo darteed dakarahaa shawkaaniyu shawkaani uu sheegay minhaa arrimahaas waxaa ka mid a an yuqaala in la yidhaahdo ina xadiid ibni cabbaas warada fii man saama calaa ru'yati baladih xadiid ibni cabbaas wuxuu ku soo arooray siyaamka ama soomka calaa ru'yati bala qofkii ku sooma calaa ru'yati baladihi beledkiisa aragtidiisa uma balaqahu kadibna waxaa gaaray fii asnaa'i ramadaan bisha ramadaan dhexdeed ayaa waxaa gaaray annahum ra'ow lhilaala inay dayixe arkeen fii beledin aakhar beled kale in laga arkay oo qablahu asiga ka horeeya biyowmin maalin yacnii inay arkeen qablahu asiga hortii biyowmin maalin ka hor inay arkeen fa fii haadihi alxaala yastamiru fi siyaami maca ahli beledi xaaladdan dhexdeed wuxuu daa'imayaa soomka oo ahlu beledkiisa ayuu la soomayaa yacnii xadiid ibnu cabbaas oo culammada dhahaysa ikhtilaafu almataalic waa la ictibaarinayaa ay cuskadeen jumhuurtu waxay leeyihiin deliil idinma ah way towjiihiyeen marka waxay yidhahdeen xadiid ibn cabbaas wuxuu ku saabsan yahay qof la soomay aragtida ahlu beledkiisa ibnu cabbaas iyou la soomay aragtidii reer madiinu la soomay habeenkii sabtiga markii habeenkii sabtiga ay arkeen maalinkii sabtiga ayagoo la soomay qofkii sidaasa kadibna asoo ramadaankii ku dhex jira waxaa soo gaaray khabar sheegaya beled kale in laga arkay maalinkay ayaga arkeen maalin ka horraysa waa sida kurayb uga soo sheegay reer shaam inay habeenka jimcaha arkeen qofka xaaladdaas ku sugan waa ibnu cabbaas oo kale qofkii xaal ku sugnaa ku sugan qofkii sidaasa waxay yidhaahdeen wuxuu la daa'imayaa soomka ahlubeledkiisa maadaama ahlubeledkiisa aragtidooda uu ku soomay markii hore ayaguu la wadayaa soomka xataa yukamiluu alaaiin ilaa soddon ay dhammaystiraan aw yarow hilaalahum ama dayacooda ay arkaan wabidaalika yazuulu lishkaal sidaasaana ishkaalku ku zuulayaa wayabqى xadiidu abi hurayrata wagayrihi calaa cumuumih xadiidu ibni cabaas iyo kayrkiina markaa wuxuu ku baaqi noqonayaa cumuumkiisa xadiid abi hurayra wagayrihi iyo kayrkii wuxuu ku baaqi noqonayaa calaa cumuumihi yashmalu wuxuu kulansanayaa kula man balagahu qof walba uu gaaro ru'yat اlhilaal aragtida dayaxa uu gaaro min ayi beladin aw iqliimin beledkuu rabo iyo iqliimkii yacnii gobolkuu rabo meeshuu doona ha ku sugnaado min gayri taxdiidi masaafatin ayadoon masaafo aan la xadidaynin aslan asal ahaanba wax masaafo oo la xadidaya ma laha ma dhow yahay ma dheer yahay masaafo waxba loo xadidi maayo suumuu liru'yatihi waa amar caamah oo ku wajahan lijamiici اlmuslimiin haddii qof muslima uu arko muslimiintu maal walbay joogaan waxay soo gelayaan suumuu liru'yatih waa inay aragtidaas qofka muslimkaahi arka ee ku soomaan qolo walboo khabarkaasi uu gaarana waxaa ku waajibaya inay soomaan beledkuu doonaha ku sugnaado meeshuu doonana ha ku sugnaado kamaa qaala ibnu taymiya sida ibnu taymiya uu yidhi wey fi lfataawa intahaa qaalahu اlalbaaniyu fii tamaami اlminna hadalkan sheikhu اlalbani ayaa iska leh wuxuuna ku yidhi fii kitaabihi tamaami اlminna albanina wuxuu ka soo naqliyey shaykhu اlislaam ibnu taymiya oo waa kan dhahay kamaa qaala ibnu taymiya calaa kulli xaal madhab اljumhuur waa sidaas ikhtilaafu اlmaطaalic laa yuctabaru cindahu agtooda la ictibaarin maayo waxayna leeyihiin dadka muslimiinta ah dhammaantood isku aragti waay qofkii muslim ee meel ka arka bishaasi qolo walboo khabarku gaaro waa inay soomaan baabu niyati fi sawm wuxuu baabu yahay niyada fi sawmi soomka dhexdii niyada soomka la niyeysanayo ayuu baabu yahay anniya fi sawm kelimadda ah fi sawm waxaa soo gelaya soomkii waajibka ahaa iyo midka tatawuca kan waajibkaa in la niyeysto inay waajib tahay culimmadu waa isla ogol yihiin laakiin soomka tatawuca ah ma waajibaa in la niyeysto mase waa sunna ma habeenkii in la niyeystaa laasima mase qofka maalinkii waa niyeysan karaa waa mas'alo culammadu isku khilaafeen marka baabku waa caam oo labada xukunba waa soo gelayaan baabu niyati fi sawm can xabsata zawji الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam anna rasuula اllaahi salى اllahu عalيه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man lam yubayit الصiyaama min alleyli falaa صiyaama lah man lam yubayit الصiyaama min alleyli qofkaanan habeenkii soom ku hoyan yacnii habeenkii qofkaan ku hoyanin soomka niyadiisa falaa siyaama lahu wax sooma ma lahan rawaahu abu daawud الtirmidiy wa huwa xadiiثu صaxiix وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال wuxuu yidhi bacثa rasuulu الlahi salى الlaه عlay sلم rajuلا min أslama nebiga عalaيه الsلات sلام wuxuu diray nin ka mida ama ka soo jeeda qabiilka la yidhaahdo aslam yowma caashuuraa maalinkii caashuuraa buu diray fa amarahu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray an yu'adina fi nnaasi inuu dadka dhexdooda uga dhawaaqo ou yidhaahdo man kaana lam yasum qofkaan soomin falyasum ha soomo waman kaana akala qofkii cunay falyutima siyaamah soomkiisa ha dhammaystiro ila alleyli ilaa habeenkii laga gaarayo متفق عليه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه wuxuu leeyahay nabiga alيه الsلat sلام nin ka mida ah aslam ayuu wuxuu diray maalin caashuuraa wuxuuna la diray uu amray inuu dadka dhexdooda ka naadiyo ou yidhaahdo qofkii soomay yaعni qofkaan soomin falyasum ha soomo man kaana lam yasum falyasum qofkaan soomin ha soomo waman kaana akala qofkii cunay falyutima siyaamahu sowmkiisa ha dhammaystiro ila leyli alaa habeenkii xadiidkan shaahidkaiyo ujeeddada baabkan loogu sheegay waxaa waay waxaa xadiidka daahirkiisa ka muuqda in maalinkii soonka la niyeysan karo maxaa yeele wuxuu yidhi man kaana lam yasum falyasum markii amarkaa la bixinayana waa maxay waa yowmu cashuuraa habeenkii ma ahe waa maalinkii macnaheedu waxa waaye qofkaan weli wax cunin hadda ha soomoo soom ha niyeysto qofkii wax cunay asigana wax damba yousan cunin ilaa habeenkii laga gaaro labada qof waa labada qol waa kala duwan yihiin qofkaan waxba cunin haddii soomka uu niyeysto macnaheedu waa maalinkaas waa soomay fadligii yowmu caashuuraa fadligeeda waa helaya iyo ajarkeeda laakiin qofkii wax cunay asiga ma sooman yahay qofkaasi ma soomano waxbuu cunay laakiin mar dambe wax cuni maayo ilaa habeenkii laga gaaro sababta cunnada loogu diidaayo inuu sooman yaha ma aha ee waa lixtiraami lwaqti waqtigaa la ixtiraamayaaho waa wakhti soom wa waa siday fuqahada u yidhaahdaan haddii gabadha caadada qabta ma soomaysa soomaa intay caadada qabto haddii caadadu ay ka go'do maalan maanta duhurkii oo ay ka qubaysato caadadii fii nahaari ramadaan ayay joogtaa duhurkii ugu yacni ayay ka qubaysatay caadada wixii duhur ka dambeeya waa daahir soo ma soomaysaa soom dabcan ma jiraayo haddee soomkii maalinkii bar ka mid ah daahir maysan ahayn ma soomi karin waxay leeyihiin fuqahadu waxba cuni maysa ilaa habeenkii ay ka gaarto lixtiraami اlwaqti wakhtiga ixtiraamaysaa saa'imadna ma ah maalinkaasi maalmaha lasoo qallaynaayuu ku jiraa laakiin habeenka ilaa laga gaaro wax cuni mayso maadaama uu yaha wakhtigu wakhti soom waxaa la mida marka xadiidkan sida hadda lagu sheegay qofkii yowma caashuuraa waxaa ninkan naadi la yidhi saxaabiga qofkii wax cunay falyutima siyaama siyaama hadda maxaa loola jeedaa ha af haystaa laga wadaa ila siyaam sharciga hadda ma jiro laakiin ilaa caawiya wax cunin waa ilaa gabolku ka dhacaayo ila waa qof wax cunaya xadiidkan wuxuu tusinayaa soomkaani yowmu caashuuraa inuu ahaa soom tatawuca waana sida saxiixa soomkaani soom wuxuu ahaa tatawuca waajib ma ahayn maadaama uu tatawuc ahaa waxaa laga qaadanayaa tatawuca in la niyeysan karo fi nahaar amaa soomka waajibka ah xadiidka horaa u daliil ah waxaa waajiba inuu qofku habeenku ku baryo uu ku hoydo man lam yubayit siyaama min alleyli falaa siyaama lahu xadiidkaasi wujuub buu tusinaya in habeenka qofka inuu ku hoydo oo maaragtay niyadaasi uu ku seexdo ay waajibta alimaamu tirmidi raximah اllah tacliiqa hoose waxaa ku qoran wuxuu yidhi caqiba hada alxadiid xadiidkan kadib waa xadiidu xafsa markuu sheegay wuxuu ka mid yahay culammadii soo saartay xadiidkan wuxuu yidhi wainamaa macnaa haada arrinkaa macnihiisu waxa weeye cinda ahli اlcilmi laa siyaama liman lam yujamic الsiyaama qabla طuluuci اlfajri sowm ma lahan qofkii aan jamcin bimacnaa aan niyeystan soomka waagu intuusan dilaacin ka hor fii ramadaana bisha ramadaan dhexdeed ow fii qadaa'in ama soon qallo ah ow fii siyaami nadrin ama soon nadara intuba waa maxay intuba waa waajib ramadaankuna waa waajib ramadaan la soo qallaynayo qadahaasina waa waajib nadarka in la oofiyana waa waajib oo hadduu qofku soom nadaray inuu oofiyo waa waajib idaa lam yanwihi min alleyli hadduusan habeenkii niyeysan soom uma jiro idaa lam yanwih min alleyl hadduusan habeenkii niyeysan idaa lam yanwi min alleyli hadduusan habeenkii liniyeysan lam yujzih ka gudi maayo buu yidhi wa amaa siyaamu taawuc amaa soomka taطawuca ah fa mubaaxun lahu waxaa u bannaan an yanwiyahu inuu niyeysto bacdamaa asbaxa markuu waa bariista kadib inuu niyeysto waa bannaan tahay wa huwa qowlu shaaficiyi wa axmed waisxaaq qowlkaana waa qowl shaafici iyo axmed iyo isxaaq waxaa dhahaya alimaamu tirmidi raximah timidi marka raximah raximahullah mas'alatulbaab waa noo soo khulaaseeyey khulaasaduna waxaa waaye soomku hadduu waajib yahay waxaa laazima in habeenkii lagu baryo oo habeenkii qofka niyadaasi uu ku seexdo inuu berri soomayo oo waagu markuu u dilaacayo uu waagu u dilaaco asigoo niyeysan inuu soomo maalinka hadduusan sidaa yeelin ee waagu uu baryo asagoon wax soona aan niyeysan habeenkii soomkaasina uu yahay soom waajiba ah, falaa siyaama lahu qofkaasi wax sooma ma laha mana ka gudayo anniya fi siyaam niyoo dhan wax markii la niyeysanayo maxalluhaa waa alqalb waa niyada yacni waa qalbiga meesha laga niyeysanayo ma jirto wax niyo ah oo lagu dhawaaqayo sida ay sameeyaan bacdu ahli ahlilbidac oo habeenkii maqrib walba markii laga baxo ayay waxay la jahrayaan naweytu farada sawmi wax noocaasay akhriyaan wixii akhri jiraa yaqaane sidaasayna maaragta maalinkii ku soomaan habeenkii ay ku hoyanayaan habeen walba bacda almaqrib waa la isku meerinaa sida inaan niyada la aqoon oo kale habeen walba bacda almaqrib waa la isku meerinaa arrintaasi bidco waay laa asla lahaa fii diin illaah wax asala kuma leh diintan ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu u soo dhiibay rasuul kariimahu moxamed la yidhaahdo salى اllahu calayhi wasalam asaa ummadda soo gaarsiiyey wax miyuu ka tegay nebiga calayh isalaatu wasalaam markuu diinkana soo gaarsiinayo yaa wax haba yaraatee uu ka tegey ma waa diin shaamila waa diin kaamila ma la warin saxaabada ridwaanullaahi calayhim kamaysan warin nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu bacdaalmaqrib u meeri jiray berri soonkeeda in la niyeysto naweytu farada soom inuu akhrin jiray nebiga calayi slatu wasalaam lagama warin wax xadiidoo laga wariyey ma jiraan xataa xadiid daciifa looma hayo taasina waxaa la mida midda salaada ayadana waa la mid niya sideedaba maxalkeedu waa qalbiga qofkana asaan niyeysanaya uma baahna in loo meeriyo niyaduna wax u baahan in la akhriyo ma ah markayna culummadu tacriifinayaan niyada waxay leeyihin waa alcasmu calى اlficli taqaruban ilى اllahi caزa wajal sharcan niyadu tacriifkeeda waa sidaas waa alcasmu calى اlficl qofka inuu go'aansado inuu waxa uu sameeyo asagoo markaa ilaahay ugu dhowaanayo subxaana wa tacaala go-aanku xaguu ka dhacaa afka miyuu ka dhacaa mise qalbigu ka dhacaa go-aanku go-aanku qalbigu ka dhacaa niyada sideeda marka waxaa waa qofka inuu niyeysto ama uu goosto go'aansado inuu ficilkaas samaynayo salaadda hadda markaan u istaagno qof walba go-aankiisu waa maxa inuu tukado waa idan niyadii waa haysataa waxa ku joojinaaya ku kicinayaaba salaaddii ah waxaa keliya lagaa rabaa inaad tidhahdo allaahu akbar hadda ka horna waa soo sheegnay alimaam ibnuqayim raximah اllah inuu yidhaahday waa toban kelimadoodoo bidcaa buy ayay ka kooban tahay yacni naweytu usalli farad الظuhr ilaa aakhirihi an farad alcasr an farad almaqrib kelimaad bidca waaye buy xadiid صaxiixa iyo mid xasana iyo mid daciifa midna kuma imaan buy midna lagama hayo istixsaan way arrintaasi marka bidco waa niyadu maxalkeedu waa qalbiga niyaduna waa alcasmu cala alficil caawa markaad seexanaysa waxaad ku seexanaysaa berri inaad soomayso niyadu waa taa gelinka dambe markaad soo kacayso ee aad suxuurta cunayso maxaa ku soo kiciya wakhtigaas yaa wakhtigaasi cunnada loo soo kacayo quraac lama joogo wakhtigaas waxa loo soo kacayo waa maxay waa in saxuur la cuno saxuurta sababta loo cunayo waa maxay waa in berri la soomo idan niyadu waa wax ku kicinayaba niyadu wax la baarbaaro la raaraadiyo maaha laakiin waa wax qofku uu go'aansado niyad qalbiga uu ka go'aansado kadibna uu ku dhaqaaqo dadka qaar takaluf ziyaado ah ayay ku sameeyaan niyada qaarkood markay salaada tukanayaan cabbaar u taagnaanaya wuxuu le niyadiian soo xaadirina waa keena xaggey jirtaa niyadu wax maqanoo lasoo xaadirinaya miya gurigaadaa ka soo weyse qaadatay waa ka soo tagtay haddaadan waalnayn oo fiyowda waa ka soo tagtay masaajidkaa timid safkii baa gashay waxa guriga kaa soo kiciya ood u weyse qaadato waa maxa haddii qofi hadda uu kula hadlo ku yidhahdo maxaa xaggee u socotaa maxaa leedahay salaadda duhuraan u socdaa baa leedahay waxaa leedahay maqribkii baan u socdaa safka markaa istaagaysa haddii u yidhahdo maxaa u taagantaha waxaa leedahay salaaddii baan rabaa inaad tukado idan waaba niyeysan tahay niyadu waa middaas qalbigaaga ku jirta go-aanka ayd ku timid waay waxay intaa ka dheeraada waswaasay noqonayaan waswaaskuna qofka hadduu ku bato markii dambe waa liiu gaarsiiyaa wuxuu noqonayaa sida qof waalan u dhaqmaaya markii dambe afcaashiisa dhan afcaal qof waalan ay noqonaysa in badanoo dadkaasi ka mida isku adadkeeyana inta badan waswaaskaasay u dhammaadaan iyo shaki dahaaraday ka waswaasayaan haddama waswaasku meelo badan oo galay dahaarada qaaraa ka waswaasaya waana badan tahay dahaarada laba saacadood saddex saacadood aa masquul ku jiraya qof maxaa yeele maanta o dhan waxbuu dhaqaa biyihii gaare xataa waa ka shakina wuxuu is leeyahy ayaguna amay nijaas yihiin waa biyuhu ku dahaaro qaadanayo maradiisa wax yar hadday taabtaan markii wuxuu leeyay waa nijaas nijaasa ay gaartaan u malayna mowdica uu ku tukanaayey wuxuu leeyahy waa nijaas ilmaa maray cunugaa ku fadhiistay midaa ma aragtay ka tillaabsaday waswaas hadduu weyse qaadanayo markuu wejiga dhaqaayo ama wejiga ou dhaqo waa shakina wuxuu isleeay wejiga amaada dhaqin shaydaana iskaga ciyaaraya shaydaanka ciyaaruu ka dhigta markay arkeen siday u dhaqmaayaan markaasuu leeya maya maya wejiga maada dhaqin ku celi mar labaaduu ku celinaa mar saddexaaduu ku celinayaa waa soo marnay hadda ka hor ibnu caqiil raxmat ullaahi calayh nin baa wuxuu weydiiyey shan jeer ayaan webi galay buuyi ama meel barkada oon ku qubaysta kadibna waxaan ka shakiyey buu yidhi inaan qubaystay marka ma tukan karaa buu yidhi macnaha wuxuu ka wadaa dabcan janaabiya waxbuu qabuu ka qubaysanayay shan jeer uu qubaysta waana shakisan yaha weli markaasuu yidhi maya ma tukanaysid adiga wax salaada laguguma lahan buu maxaa dhacay buu yidhi waa waalantaha hadda qof yooma tihin nebigana wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam rufica alqalamu can alaai saddexdana waxaa ka mida buu yidhi almajnuun xataa yafiiq marka ilaa aad soo miirsato hadda waa waalan tahaye wax salaada laguguma lahaan buuri wa ficlan waa waalan yahay shan jeer hadduu qubaystay waa maxay waxa u dhimanoo shaki tiraaya shanta jeeraaba ziyaado ah marka baabulwaswaas culummadu waxay yidhahdeen waa cudur cudurkaasna lama sii raacraaco haddaad sii raacraacdo meel khataruu ku gaarsiinaa meel khataruu ku gaarsiinaa marka dambe wax walbaad ka shakinaysaa cunadana hadda waa gale jaanibka cunadana waa gale oo waa aragtay waxyaaba badan oo iska dayibaad oo xalaala ayaa waxaa arkay dad la ordaaya waxaan xaaraam miya shaygaani waa xaaraam maxaa dhacay meel heblaa lagu soo sameeyaa la yidhi aa la yidhi dayibaadka laguma xarimo qofkan asalka adcimadu waa maxa ya alasl alxil miya mase waa alxurma alasl waa alxil xalaalnimo ku baaqi noqo ilaa aada heshay yaqiin xalaalnimada ka saarayso xaaraam u saaraysa laakiin qiila waqaala waxba laguma xarimo calaa kulli niyada wa alcasmu calى اlficli taqaruban ilى اllahi caza wajal qofka waa inuu go'aansado inuu wixii sameeyo asoo ilaahay ugu dhowaanayo subxaana wa tacaala niyadaasina waa waajib soomka waajibka fuqahada qaara waxay leeyihiin niyadu waa waajib laakiin habeenka ugu horeeya ramadaanka keliya waajibta wixii ka dambeeya niyadu laazim bishu markay soo gelaysaad niyeysanaysaa inaad bisha soomayso sawaab miyaa qowlkaasi qowlkaasi sawaab ma niyadu waa inaad habeenkii ku seexato man lam yubayit الsiyaama min alleyl falaa siyaama lah xadiidkaana ayaa radinaya qowlkaasi waa inaad habeenkii aad ku hoyato oo niyatu siyaam aad ku seexato soonka waajibka soomka hadduu tadawuc yahay culummadu waa isku khilaafeen habeenkii ma waajiba in lagu seexdo mase maalinka waa la niyeysan karaa xadiidka baabka ku jira xadiid salama wuxuu tusinayaa in maalinkii la niyeysan karo waxaa kaloo tusinaya in maalinkii la niyeysan karo xadiid caaئiشha radia الlahu canha hal cindakum طacaam nabiga alay slat slam gurigeedu inta yimid u wax cunaa ma yaallaan guriga markaasay tidhahdeen laa yaa rasuula allah markaasuu yidhi fa fainii saa'imun anugu waxaan ahay mid sooman fainii saa'imun waxaa loo deliishaday inuu markaas nebiga niyeystay sala allahu alay slam inuu soomo fuqahada qaaraa ah waxay yidhahdeen maya habeenkii buu niyeystay subaxdii waa soonnaa wuxuu damcay inuu afuro markaasuu yidhi cunno ma haysaan maya markuu ay yidhaahdeenna wuxuu yidhi soomkaygaan iska sii wadanaya idan waxay yidhahdeen niyadan waa miduu ku seexdaye mid markaa ku dhalatay ma ah laakiin wuxuu rabay inuu soomkii buriyo maadaama soom tatawuca uu ahaa hadduu cunno helo markuu cunnadii waayena wuxuu yidhi waa sii wadayaa soomka laakiin ta'wiilkaasi waxaa diidaaya dhowr arrimood arrinta koowaad waxaa waaye fa innii saa'imun fa'daani sababiye waay tacliilay faa'iidaynaysaa riwaayadaha qaarna waxaa ku jirtay innii saa'imun idan idanna waxay ka sii waadixsan tahay fa'dan xagga sababiyada iyo tacliilka anigu haddaba waxaan ahay mid soomaaya haddaba waan soomayaa macnaheedu waa maxay yacnii ma soonnayna haddaan soomaayaa waa waxayna culammada qaar ku macneeyeen inuu xadiidka macnihiisa yahay innii asuumu lianna liannii lam ajid alطacaama cindakum wax cunnaa agtiinna kamaanan helin waxaa lagu tacliiliyey marka waan soo maayaada nebiga alay slat slam uu leeyahy wax cunnaa inuu waaye macnaheed haddaan soo maayaa waay marka ee xalaan soomanaa oo yacni maantaan soomanaay ma aha markaasuu niyeysta waana madhabuljumhuur inay bannaan tahay inuu qofku maalinkii niyeysto soomo maalinkuu niyeysanayaa laakiin markii la leeyahy waxaa shardiya inuusan wax hore u cunin waxnana uusan hore u cabbin waagu markuu baryey asagoon wax cuninoo wax cabbin ayuu wuxuu go'aansaday inuu soom maalan qofkan isniin iyo khamiisuu soomi jiray tusaale waa habeenkii waa ilaabay inuu berri isniin ya inay berri isniin tahay maba ku soo dhicin waagu markuu baryey oo salaaddii subax uu ka baxay ayaa waxaa ku soo dhacday inay maanta isniin tahay waxnana ma cunin waxnana ma cabbin ninkaas waa ninka laisku khilaafsan yahay ma soomi karaa mase ma soomi karo jumhuurtu maxay leeyihiin waa soomi karaa xadiid caaishana waa u deliil xadiid salama ibn alaqwacna waa u deliil labada xadiid waxay tusinayaan inuu soomi karo markaasuu niyada niyadii maalinkiiu ka bilaabaya baabu fadli suxuuri walxai calayhi wuxuu baabu yahay fadliga suxuurta ay leedahay walxai calayhi iyo boorinta suxuurta laysku booriyo ayuu baabu yahay suxuurta fadligeeda iyo in suxuurta laysku booriyo can anas bni maaliki radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sal alla ly slam tasaxaruu saxuurta fa ina fi suxuuri suxuurta waxaa ku sugan barakatan baraka ku sugan muttafaqun calayh tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka asuxuur iyo asaxuur markii la yidhaha asaxuur bilfatxi waa ismun limaa yutasaxaru bihi min alطacaami waasharaab tacliiqay ku qoranta waa sm limaa yutasaxaru bihi wixii lagu suxuuranayo oo min aطacaami waasharaabi cunno iyo cabitaana asaxuur haddaad tidhahdo waa wixii lagu suxuuran lahaa waa wixii la cuni lahaa ee la cabbi lahaa wa bidami almasdar wاlficlu nafsu markii la godo la yidhahdo assuxuur waa masdar iyo ficilka la samaynaayo assuxuur waa ficilka waxay la mid tahay alwaduu iyo alwuduu alwuduu bidami اlwaaw waa ficilka weysada alwaduu markii la yidhahdana waa biyaha lagu weyse qaadanayo tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka suxuurta buu yidhi suxuurta waxaa ku sugan barakaa ku sugan barakaa laga faa'iidaya وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فصل ما بين صيامنا فصل بمعنى وفرق وفرق يقول حية صوم كان إيا صيام كأهل الكتاب كا وحوى أكلة السحر سحورت الله عنو أيقو ما سحورتان أذنك سحورتان وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري دخلت على nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaan u galay asigoo suxuuranaya fa qaala wuxuu yidhi innahaa barakatun innahaa damiirku wuxuu u laabanayaa assuxuur barakatun barako wey acطaakum اllaahu iyaahaa alla subxaanaه wa tacaala uu idin siiyey falaa tadacuuhu ha ka tegina barakadaas rawaahu الnasaa'iyu imaamu الnasaa'i ayaa wariyey baabkan saddex xadiidaa ku sugan saddexda xadiidba waxay tusinayaan fadlu suxuur walxahi calayh suxuurta fadliga ay leedahay iyo suxuurtoo laysku booriyo xadiidka koowaad amaraa ku jira tasaxaruu amarkaanna waa amru istixbaab waajib ma aha suxuurta amarkan waa amru istixbaab ma aha amru wujuub sababtuu nebigu amrayo calayhi salaatu wasalaam amru istixbaab waa caddeeyo wuxuu yidhi fa inna fi suxuuri baraka barakaa ku jirta mar hadday baraka ku sugan tahay barakadaa ka faa'iidaysta oo suxuurta way suxuurta fawaa'id fara badan ayay leedahay kow waa mutaabacatu nebiyi sala allahu calayhi wasalam mutaabacada rasuulkana mar walba khayrkeeda iyo fawaa'iddeedu waa badan taha waa nebigoo la raaco qofka suxuuranaya waa qof nebi moxamed ku dayday sala allahu calayh wasalam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir kudayashada nebiga alay slat slam waxaa ku sugan fawaa'id badan marka labaad الsuxuur fawaa'iddeeda waxaa ka mid ah الtaqwiya lilcibaada qofka inuu xoogaabo ou awood iyo nashaad ou u helo cibaadada arrintaasina arrin maxsuusa waay qofku markuu suxuurto maalinkaa uu sooman yahay nashaad uu leeyahay laakiin habeenkii suxuurta dhaafto ee uusan suxuuran maalinkii waa daalayaa waxaana la rabaa bisha ramadaan in laga faa'iidaysto barakadeeda iyo fadligeeda oo cibaadada la laba jibbaaro qur-aan akhriska la laba jibbaaro qur-aankii waa daalaya wax yar markuu akhriyo maxaa yeele xala ma suxuuran buu leeyahay marka waxaa badanaya jiifkiisa iyo hurdadiisa badanaya cibaadadii oo dhan wuxuu ku noqonayaa qof kaslaana waxaa keenayana waa inuusan xala suxuuran wey fawaa'idda suxuurta waxaa ka mid ah mukhaalafatu ahli اlkitaab ahlulkitaabka in la khilaafo mukhaalafatu ahlilkitaabna waa arrin mashruuca waay waana min maqaasid اshariica shariicada iyo diinta islaamka maqaasideeda waxaa ka mid ah in ahlulkitaabka la khilaafo oo wixii ayaga khilaafsan lagu dadaalo walidaalika waatay yidhaahdeen nebiga ayagoo ka warramaya calayhi الsalaatu wasalaam laa yuriidu ilaa khilaafanaa bay yidhahda moxamed inuuna khilaafo mooye wax kalaba ma rabo annaga un inuuna khilaafou doonaya maxaa yeele waxyaabo badan oo ay samayn jireen ayuu nebigu sala allahu alay slam ku khilaafay waxaana muhiima ah in lagu dadaalo mukhaalafatu اlkufaar gaalada khilaafkooda sababtoo ah almukhaalafa waxay tusinaysaa albaraa'atu minhum baraa'aduna waa mashruuc in ayaga laga beri noqdo mukhaalafadu waxay ku tusinaysaa nacayb aada necabta nacaybkooduna waa diin marka mukhaalafatu ahli اlkitaab nebiga salى اlه alay slam waa boorri isku shabbah una ekow kuna dadaal dadka saalixiinta laakiin haddaad isku shabbahdo dadka mujrimiinta ah waxaad halis ugu jirtaa inaad macooda noqoto man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum qofkii qowm isku shabbaha isku ekaysiiya fa huwa minhum wuxuu kaluu nebigu yidhi sala اllah alay slam almar-u maca man axabba qofka wuxuu la jiraa maalinta qiyaame cidda uu jecel yahay qofkaad jeceshahana waa qofkaad isku shabbahaysa waay maxaa yeelay muwaafaqada fi daahir waxay deliil u tahay calى اlmuwaafaqa fi اlbaaطin sida qaalibka marka inaad waafaqdo nebi moxamed salى اllahu alay slam iyo saxaabadiisa ee aada khilaafta ahlulkitaab ujeedo sharciya waa waxayna ka mid tahay fawaa'idda suxuurtay ka mid tahay tasaxaruu fa ina fi saxuuri fi suxuuri baraka xadiidka labaad wuxuu tusinayaa faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaab aklatu saxar meesha aan ku kala duwanna meelahaan ku kala duwannahana in la daneeyo waa wuxuu nebigu noogu sheegaya calayh salaatu wasalaam waa inaan ku dadaalna saan u khilaafi lahayn ahlukitaabka waxaan ku kala duwannaha waxa waa soomkeenna iyo soomkooda waxaa kala saaraya suxuur la cunaa kala saaraysa idan wixii aan ku kala duwanaan lahayn waa in lagu dadaalo suxuurta dadka qaar waxay yidhaahdaan anigu ma baahni mar haddii aanan baahnayn ma u baahnayn inaan suxuur u tooso marka suxuurta ha layga daayo laakiin waxaa ka maqan suxuurta looma cuno inaad baahan tahay keliya suxuurta marka koowaad u cun muwaafaqatu nebiy sala اlla alay slam rasuulka ku waafaq ilaa asaa yidhi tasaxaruu haddaad baahan tihiin tasaxaruu ma dhihin nebigu baahi kuma xidhin barako gaarana waa ka sheegaya barakadaas ka faa'iidayso marka labaad suxuurtu shardi ma ahan inaad wax cunto haddii aadan waxba cunaynin xataa haddaad biyo cabto suxuuray biyahaasi u dhigan yihiin gelinka dambe wakhtiga suxuurta haddaad biyo cabto oo aadan waxba aadan cunin qof suxuurtaad tah biyahaasina waxay ka dhigan yihiin inaad suxuurato qofkuna biyo waa cabi karaa inaad biyo cabto inaad wax yaroo timira aad cunto haddii aad wax cuni kartana markaa inaad wax cunto calaa kulli xaal inaysan ku dhaafin khayrka iyo fadliga ay suxuurtu leedahay waa muhiim ha tegin marka aniga ma baahni inaad tidhaahdo hana fiirinin baahi keliya ee fawaa'idda kale suxuurta ku sugan ka fiiri xadiidka u dambeeya nebigu wuxuu yidhi innahaa barakatun acطaakum اllaahu iyaaha waa barako ilaahay idin siiyey buu yidhi yaan barakadaa laga tegin waa barako ilaahay idin siiyey barakadaas marka ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala waxaa muhiima inaan ka faa'iidaysanno oo suxuurta lagu dadaalo cunitaankeeda waxyaabaha suxuurta ay faa'iidayso waxaa ka mid a ramadaanka haaliban salaadda subax dad badanoo soo kici karin jamaacay ku tukadaan salaadda subax dad badan hore usoo kici jirin ramadaanka waa roon yihiin dhowr sababa roonaanshahaasi way keenaysaa dabcan ramadaankii oo hadda shayaadiintii la xirxiray sidaan soo marnay waa ka qayb laakiin waxaa kaloo qayb ka ah suxuurta loo kacayo maxaa yeele wakhtiga la suxuurto waa wakhti salaadda soo dhowda markuu qofku suxuurto salaaddii wakhtigeedana uu dhow yahay waxay noqonaysaa marka inuu uga faa'iidaysto inuu salaaddii subax tukado fawaa'idda marka suxuurta waxaa ka mid a ah in salaadda subaxba jamaaco qofka uu ku tukanayo uga faa'iidaysanayo waana noo imaan doonaa suxuurta waxaa mustaxaba in la dib dhigo maaha in wakhti hore inta la sii cuno kadibna la seexdo ee salaadda subax ay sidaa kugu dhaafto in la dib dhigo salaaddii loo dhoweeyo sida abwaabta dambe noogu imaan doonta in sha allah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin